بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي waxaynu ku guda jirnay kitaabkii mutamimat alajrumiya gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay nawaasikhdii markaa baabkii u dambeeyey ee ahaa danno iyo walaalaheed ayaaynu ku guda jirnay waxaynu qaadanay afcaashaasi in laba loo qaybiyo qaybtii koowaad oo ahayd afxaalu lquluub afartii qaybood ee loo qaybinayey ayaynu qaadanay oo ahaa maa yufiidu arujxaana walyaqiina warujxaanu fiihi aqlabu iyo maa yufiidu alyaqiina warujxaana walyaqiinu fiihi aqlabu iyo maa yufiidu alyaqiina faqad iyo ma yufiidu arujxaana faqad aqsaamtii halkaa ahayd ayay noogu joogtay markaa tusaalayaasha aynu ka bilaabanaa sheekhu waxau yihi raxima allahu tacaala wadalika tusaale naxwu danantu waxaan u maleeyey weeyaan zaydan zayd waxaan u maleeyey qaa'iman mid taagan ayaan u maleeyey waxasibtu waxaan u maleeyey zaydan zaydna waxaan u maleeyey caaliman caalim ayaan u maleeyey wuxuu leeyahay tusaalayaashii uu ka bilaabay danantu zaydan qaa'iman markaa danantu danna waa ficilkii maadi oo naasikha laba mafcuul buuna nasbinaya ta'du waa faacilkii zaydan waa mafcuulu awal qaa'imanna waa mafcuulu haani weeyaan xasibtu zaydan aalimanna waa bimacna dhanni xasibtu waxaan u maleeyey zaydan zayd caaliman caalim ayaan u maleeyey iyadna waa la mid oo xasibtu xasibi waa ficilkii maadi ee naasikha ahaa laba mafcuul buuna qaadanaya ta'du waa faacilkiisii zaydanna waa mafcuululwal caalimanna waa mafcuulu haanigii weeyaan iyo wa qowli shaaciri wa naxwu qowli shaaciri ninka shaacirkaa ee gabayaaga ah qowlkiisii oo kale weeye uu yidhi xasibtu tuqaa waljuuda khayra tijaaratin rabaaxan idaa ma lmaru asbaxa haaqila marka wuxuu inoo dhigay shadri buu inoo dhigay waa qayb qaybta labaad shadriga labaadna shadriga wuxuu noqonayaa beytka oo oo shadriga kale uu noqonayaa ama cajsiga dambe rabaaxan idaa ma lmaru asbaxa haaqila intaa waana baxarku waa baxru tawiil xasibtu tuqaawalju عuda khayra tijaaraة رabaxan إda malmar asbaxa haaqila waa baxutawiilkii ad taqaaneen wuxuu yidhi xasibtu waxaan ku yaqiinsaday atuqaa alla kacabsiga waljuuda iyo deeqda khayra tijaaratin tijaaro iyo ganacsi kuwa ugu khayr badan inay yihiin ayaan yaqiinsaday rabaaxan ay min rabaaxin xagga macaashka idaa ma almar'u idaa asbaxa marka uu ahaado almar'u ruuxu asbaxa uu ahaado haaqila ruuxu mid culus marka uu ahaado wax ula soo dhaadhacay waxa weeyaan waxyaalaha ugu khayrka badan waxaan ku yaqiinsanayaa in ay yihiin buu leeyahay alla kacabsi iyo waxa weeyaan deeqsinimo markaa xasiba macnahana da uu ka wadaa bimacnaa tayaqantu weeyaan attuqaana waa mastaru ittaqayo waa nawaahida oo laga dheeraado awaamirta rabbina loo hoggaansamo juudna waa karamka iyo deeqsinimada tijaaraduna waa taqliibulmaal in xoolaha la gedgediyo ayaa la dhaha liqaradi rabxi macaash aawadeed halkanna waxa loo jeedaa halkan waxaa looga jeeda oo mukhtasabkii iyo shaqadii buu noqonaya rabaaxu bifatxi ra waa ribxiga iyo macaashka saaqilana ruuxu waa markau dhinto weeyaan waayo jidhku wuxuu leeya waa khafiif inta ay ku jirto waxa weeyaan ruuxdu mar alla marka ay ka faaruqdana qulays ayaa waxa weeyaan u noqda wuxuu yidhi xasibtu waxaan ku yaqiinsaday atuqa alla ka cabsiga waljuuda iyo deeqda khayra tijaaratin tijaaro iyo ganacsi kuwa uga khayr badan inay yihiin ayaan ku yaqiinsaday rabaaxan ay min rabaaxin xagga macaashka idaa ma lmar-u asbaxa haaqilan idaa iyo ma waxaa sheegay wasiyatu jirjaani qasidid markaynu qaadananin idaa iyo ma haddii ay kulmaan maada zaa'ida laga dhigo yaa aaliban khud faa'idatan ma bacda idaa zaa'ida waa qaacido iyo ku dhaafin yaa aaliban ardayow khud faa'idatan faa'ido qaado ma ma bacda idaa idaa dabadeed zaa'idatun zaa'ido wey qaacidadaasa u xifdi marka markaa maa imika waa ziyaado weeyaan mid kalena ku darso oo oh, idaa iyo almaru idaa waa adaatu shardi almaruna waa ismi dee mubtade ka dhigi kari mayno sooma marka halkaa maxaa maqan ficilkaa dambe ayaa ah mufasir ficilkii hore la fasiraya meesha ka go-an idaa asbaxa marka uu ahaado almaru ruuxu asbaxa uu ahaado faaqila mid culus mid culus ruuxu ganacsi iyo tijaaro ula soo dhaadhacay waxa ugu khayr badan waxa ku yaqiinsaday buu leeyahay maxay alla kacabsigii iyo tija iyo waxa weeyaan alla kacabsigii rabbi subxaanahu watacaala uu ka soo cabsaday iyo deeqsinimo adduunyada dusheeda markii uu joogay waxyaalihii waxa weeyaan ula baxayey allah dartii uula baxayey taa ayaan ku yaqiinsaday buu leeyahay maxalu shaahidka culimadna aynu ka rabnaa xasibtu iyo khayra tijaaratin weeyaan xasibtu dee waa ficil iyo faacil waana ficilka tadu waa faacilki waynu garananaa atuqa waa mafcuulkii koowaad weeyaan so sama atuqa waa maxay waa mafcuulkii koowaad weeyi khayra tijaaratin khayradaasina waa mafcuulkii labaad meyi marka ashaahidu fiihi shaahidka aynu beytka uga dan leenahay qawluhu xasibtu waa shaacirku qawlka yihi xasibtu xayu nasabat mafcuuleyn meesha ay nasbisay laba mafcuul ay qaadato oo mafcuulkii koobaad waa atuqa mafcuulkii labaadna waa khayr tijaara xasibtu tuqaawal juuda khayra tijaaratin rabaxan idaa malmaar u asbaaxa faaqila ka soco wakhiltu waxaan u meleeyey camran camar waxaan u meleeyey shaakhisaa mid taagan baan u meleeyey waa khaala halkana khiltu waa ficil iyo faacil waana ficilkii naasikha ta'du waa faacilkii camran waa mafcuul lwal shaakhisana waa mafcuul thaanigii weeyaan iyo wa qowlihi tacaala allah sarreeye qowlka uu yidhi inahum ayagu kuwa gaalada ihi yarawna waxay u malaynayaan hu qiyaamaha baciida mid fog inuu yahay dhicitaankiisu inuu fog yahay ayay u malaynayaan wanaraahu anana waxaanu hubnaa oo aanu yaqiininanaa buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala qariiba mid dhow inuu yahay dhicitaankiisu markaa baciidanta hore dee maba rumaysna iyagu dhicitaankiisa fog lagama jee bil kuliya ayay iyagu diidayaan weyaan inuu dhacayo marka maxalushaahidkaynu uga soconnaa waa maxay maxalushaahidka aynu uga soconnaa culimay waxa weeyi dee ina waynu garanaynaa icraabteeda humna waa ismigeedii yarawna waa ficil yafcalu waa ficil afcaalu khamsaa weeyi waana bimacnaa dhanna ha-du waa mafcuulkii koowaad baciidana waa mafcuulkii labaad masla yarawnahu hadaas waa mafcuulkii koowaad baciidana waa mafcuulkii labaad wa naraahu qariiban aayadda qaybteeda dambe naraa waa ficil mudaaric iyada lafteedu ha-du waa mafcuulkii koowaad qariibanna waa mafcuulkii labaad markaa u fiirso aayadda qeybta hore ra-aada hore waa bimacna dhanni ra-aada dambana waa bimacna alyaqiin marka labadiiba halkaasay ku kulmeen iyada oo dani faa'iidaysay iyada iyada oo yaqiin faa'iidaysay labadiiba aayadda ayaa lagu kulmiyey innahum ayagu yarawna waxay u arkaan hu qiyaamaha mid fog inuu yahay ayay u maleeyaan wanaraahu anana waxaanu hubnaa buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala qariiba mid dhow inuu yahay maxalu shahiidka aayadda aynu ka leenahay waa oo laba mafcuul qaadatay bimacna dhanni iyo bimacna alyaqiinna ku soo aroortay waan isla fahnay ilataas soo ma iyo wa qowlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala sarreeye qowlka uu yidhi fain calimtumuuhunna haddii aad u malaysaan mu'minaatin mu'minaad haddii aad u malaysaan falaa tarjicuuhunna ila alkufaar aayaddanna waa maxay inta waynu garananayo waa xarfu shardi jaazima calima waa ficil maadi oo naasikh ah waana ficlu shardi taadu waa faacil haadu waa mafcuul awal mu'minaatan waa mafcuul thaani dee kasradaana calaamatu nasbadii ah jawaabu shardigiina waa falaa tarjicuuhunna ila lkufaar marka maxaynu uga dan leenahay waa calima iyaduna oo camal fasho labadi mafcuul qaadata bimacnaa dhanina weeyi usul fikiga laga warama dhaniga raajixa ayaa loo isticmaala bimacnaa calimo wata loo istimaal calimo wata loo isticmaalay marka waa calimo oo laba mafcuul qaadatay bimacna dhanina fain calimtumuuhuna haddii aad u dumarkaasi muminaatin muminaat haddii aad u malaysaan in ay yihiin falaa tarjicuuhuna ila lkufaar gaalada ha u celinina buu waaya iyo wanaxwu iyo wanaxwu qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida aad tidhi zacamtu waxaan u maleeyey zaydan zayd waxaan u maleeyey sadiiqaa saaxiib ayaan u maleeyey ha zacamtu waxaan u maleeyey zaydan zayd sadiiqan saaxiib baan u maleeyey markaa zacamtu waa ficil iyo faacil zaydan waa mafcuul lwal sadiiqanna waa mafcuul thani weeyaan culimada maxaynu ka qaadananaa markaa tusaalahaasi ama mithaalka waa zacamo oo nasbisay laba mafcuul mafcuulkii koowaad uu yahay zaydan mafcuulkii labaadna uu yahay sadiiq soo basiid ma ka soco iyo wa qawli shaaciri wa naxwu qawli shaaciri ninka shaacirka ee gabayaaga qawlkiisii zacamatnii shaykha walastu bishaykhin inama shaykhu man yadiibu dabiiba waa baxru khafiif wuxuu yidhi zacamatnii waxay ii malaysay shaykhan oday bay ii malaysay yidhi walastu mana ihi buu yidhi anigu bishaykin oday ma ihi buu yidhi inama shaykhu odaygu man ruuxu weeyi manka oo yadibu tukuba ay huwa manku dabiban tukubitaan ruuxa tukuba ee saddex lugood yeesha kaasaa odaya buu yidhi anigana odayba ii malaysuu leeyahy soo ma aragti markaa zacmo oo bimacnaa way ii malaysay weeyaan shaykha waxaa la idhaahdaa fi luga man daharat fiihi sinu waa ruuxa ay ka soo muuqato da'du wastabaana fiihi shaybu ciraduna ay ka caddaato dhexdiisa markaa insaanka sheikh waxaa la odhan karaa buu leeyahay waa idaa balaga hamsiina ila amaniin kontan laga bilaabo ilaa sideetan inta udhaxaysa yadibu dabiban yamshi mashyan mutaqariban waa ruux markuu socdo socod isku dhow dhow ah, wayasiiru sayran daciifan iyo waxa weeyaan socod iska liitade marka wuxuu leeyahy gabadhani waxa ii malaysu leeyahy da'daydii inay weynaatay awoodaydina ay daciiftay hase yeeshe xaqiiqada amarka ma oga buu leeyahy xaqiiqada amarka waxa weeyaan ma oga buu leeyahy wuxuu yidhi zacmatnii waxay ii malaysay shaykhan oday bay ii malaysay walastu mana ihi buu yidhi anigu bishaykhin oday ma ihi inama shaykhu odaygu waxa uunuu yahay inama shaykhu odaygu man ay ayiladii ka weeyi yadibu tukuba huwa ladiigu dabiiban tukibitaanka tukuba ayaa shiikh iyo buu leeyay markaa zacami waa bimacnaa danna waa ficil ma zacamatni bimacnaa waxay ii malaysay weeyaan markaa zacma waa ficilkii maadi naasikha taadu waa taa utaniif nuunta nuunulwiqaaya la ydhaahdaa yaadaasi waa mafcuulkii koowaad shaykhana waa mafcuulkii labaad wowgu waa waaw caaifa layse waa ficil maadi oo naasikha waynu garanana taadu waa ismigeedii badaasi khabarkeeda lagu ziyaadiya layse khabarkeega babaa galoo lagu siyaadiyaa maada naafiyada lafteeda waa lagu siyaadiyaa kafaa lafteeda wa kafaa billahi shahiida soo ma aragti waa faacilkiisi waa lagu siyaadiye wey kafaa faacilkeedii waa lagu siyaadiye markaa hamoodina wax kale de badaas maxay gashay waa khabarkii layse weeyaan markaa shaykaasi wuxuu noqonaya waa khabaru layse mansuub o calaamatu nasbina fatxatu muqadaratun cala akhiri manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati xarfi jargizaayi saasuu noqonaya sheikh inamaa dawaynu soo dhigana waa kaafiya makfuufa sooma waa xasri bay faa'idaysay ashaykhu waa mubtade man taasina waa ismi mawsuulo bimacna ladiya waana khabarkii weeyi yadibu jumladaasi mudaariciyada ee faacilkiisina uu huwa yahay dabibana waa mafcuulu mudlaqa waa silatulmawsul laa maxala laha min alicraab caa'idkuna waa damiirka ka noqonaya ficilka yadibu huwa oo manka u noqonayo weeyi zacamatnii shaykhan walaastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiba shaahidkaynu uga jeednaa markaa muxuu yahay ashaahidu fiihi qawluhu zacmatni xayu nasabat mafcuulayni laba mafcuul bay qaadatay ayna almafcuul lwal waa ya mutakalimka ayna almafcuul athani waa shaykanta weeyaan kasoo iyo wa qawlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala sareeye qowlka u yidhi wajacaluu waxay u maleeyeen ama ay u ictiqaadiyeen almalaaikata malaaigtii aladiina malaaigtaasoo hum ayagu cibaaduraxmaani allaha raxmaanka addoommadiisa inaahaa dumar ayay u ictiqaadiyeen ama ay u maleeyeen waa jacalo bimacnaa ictiqada ama bimacnaa dhanni a ah weeyaan markaa maxalushahidkaa nogana jacaluu waa ficilkii maadi oo naasikha wowdu waa faacil almalaaikata waa mafcuul awal aladiina waa dhigata waa ismu mawsuul oo sifa oo malaaigta laga sifaynaya hum waa mubtade cibaadu waa khabar araxmaani waa mudaaf ilayhi jumladu ismiyadii waa silat mawsul laa maxala laha min alicraab ayna alcaaid laa budda min caaidin soo ma waa humta weeyi inaasna waa mafcuulkii labaad maxalushahidka aayadda noga lena waa maxay waa jacaluu oo laba mafcuul qaadatay almalaaikata waa mafcuulkii koowaad inaasna waa mafcuulkii labaad iyo wa qawli shaaciri wa naxwu qawli shaaciri ninka gabayaagaa qowlkiisi wey uu yidhi qad kuntu axju aba amrin nakhahiqatin xataa alaamat bina yawma mulimatun waa baxru basiid wey qad kuntu axju aba amrin nakhahiqatin xataa alaamat bina yawma mulimatun qad kuntu yidhi dhab ahaan waxaan ahaa axjuu mid u maleeya abaa camrin abaa camar mid u maleeya ayaan ahaa akhaafiqatin kalsooni walaalkeed xataa alamat ilaa ay nagu degtay binaa anaga ay nagu degtay yowman maalin mulimaatun musiibooyin ilaa ay nagu degtay qad kuntu dhab ahaan waxaan ahaa axjuu mid u maleeya abaa camrin abaa camar mid u maleeya akhaafiqatin kalsooni walaalkeed xataa alamat ilaa ay nagu degtay binaa anaga yawman maalin murimaatun musiibooyin axju bimanaa adun weeyi athiqa bimanaa almu'taman weeyi mulimaat waa jamcu mulima oo waa annaazila min nawaazil dahri baa la dhahdaa marka wuxuu leeyahay abaa camar mid u ayaan ahaa walaal lagu kalsoon yahay oo marka aan baahdo aanula noqdo ilaa ay nagu degtay nawaasil waaweyn kadibna sidii aan filanayay aan u malaynayey muu noqon oo muu ahaan buu leeyahay qada waa xarfu taxqiiq kaana waad garanaysaana waa ficil maadi oo naasikha soo ma waa ismigeedii axju waa ficilkaynu u socna waa ficil mudaaric dee lagu qadaraya si qalbaa u diide xajaabuuna ka tasarufmay waana bimacnaa dhanna faacilkiina waa waajib istitaaro waa ana abaa waa mafcuulkii koowaad camrin waa mudaafi ilayhi akhaa waa mafcuulkii labaad hiqatina waa mudaafi ilayhi jumlada axju iyo labadeeda mafcuul ayaa khabarkii kaano fi maxali nasba xataadaasi waa xarfugaaya alama waa ficil maadi taadu waa taa taniif binaa jaari alama ku tacaluji yowma waa darfu zamaan mulimaatuna waa faacilkii alama weeyi ayna shaahid ashaahidu fiihi qowluhu axjuu weeyaan xayu nasabat mafcuulayni dee laba mafcuul bay nasbisay oo ah abaa camrin oo kii koowaad ah iyo akhaa hiqatin oo ah kii qad kuntu dhab ahaan waxaan ahaa bu yidhi axju mid u maleeya abaa camrin abaa camar akhaaiqatin kalsooni walaalkeed ayaan u malaynaya bu yidhi xataa alamat ilaa ay nagu degtay binaa annaga yowman maalin mulimaatu musiibooyin qad kuntu axju abaa camrin khaaiqatin xataa alaamat binaa yowman mulimaatu iyo wa qawli aakhari wa فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنma المولى شhريكka في الcdم isna waxa wey waa baxruطawiilkan ka horena baxrubasiid buu ahaa falaa tacdud ha u malayn almawlaa saaxiibka ha u malayn shariikaka kakula wadaaga filghinaa hodantinimada walaakinama almawlaa saaxiibku shariikuka ka kula wadaaga weeyi filcudmi la-aanta iyo xaalada adag ee faqiirtinimada ka shariiga iyo saaxiibka kula ah kaasaa saaxiib abuu leeyahay laa tacdud bimacnaa laa tadunna ha u malayn wey almawla alxaliif wanaasir baa la dhahdaa cudmigu kolka la godo caynta daalkana la reebo waa faqriga wuxuu leeyahay ha u malaynin saaxiibka ka kula wadaaga mawadada iyo kalgacalka maalmaha aad hodanka tahay sadiiqa iyo saaxiibka dhabtii waa ka kula wadaaga saaxiibtinimada iyo kalgacalka maalmaha aad farmaran tahay ee aad baahan tahay ka rafiiqa kulaha kaasa saaxiibka dhabtaa ah, buu leeyahy amaa ka laad waa naahiya tacdud waa ficilkii mudaaric waana la jasmiyey maxaa loo xarakeeyey waa liltiqaa'i saakinayn faacilkii waa waajib istitaara waa anta cadda ka tasarufantay almawlaa waa mafcuulkii koobaad ee tacadur baa loogu qadaraya shariikana waa mafcuulkii labaad weeyi filqinaa jaariya majruurka shariika iskaga tacaluji wawdu waa caaifa laakinamaa waynu garananaa laakina oo lala xidhiidhiye ma waa kaafiya makfuufa almawlaa waa mubtade shariikukana waa khabarkii weeyi filcudmina waxaad ku tacalujishaa shariiga ayna shaahidu ashaahidu fiihi qawluhu tacdudi xayu nasabat mafcuulayni laba mafcuul bay nasbisay falaa tacdud ha u malayn almawlaa saaxiibka ha u malayn shariika ka kula wadaaga filhinaa hodantinimada mawadada iyo kalgacalka ka kula wadaaga kaa ha u malayn buu yihi saaxiib dhab a walaakinama almawlaa saaxiibka dhabtiihi shariikuka ka kula wadaaga weeyi filcudmi la'aanta iyo xaalada adag ee faqiirtinimada فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنma المولى شhريكka في الcdم iyo وqwlhi qwl شhاaعr شhaacirka kale qwlkiis faqultu ajirnii abaa malikin وإlا فhaabni mran hاlika waa bحr mتqاrib faqultu ajirnii abaa malikin وإlا فhaabni mran hاlika faqultu waxaan idhi bu yidhi ajirnii i badbaadi abaa maalikin ya abaa maalikin abaa maaligo wailaa ay wailaa tujirnii haddii aanad i badbaadin fahabnii waxaad ii maraysaa buuhi imra'an ruux ruuxaasoo haalikan halaagsama ruux halaagsama iga soo qaad buui dagaal bay wada galeen faqultu waxaan idhi buu yidhi markaa ajirnii bifatxi hamzati wa kasri ljim min ajaarahu idaa ammanahu halkaasaa laga keenay habni bimacnaa igu tiri oo igu xisaabi weyn haalikana bimacnaa mid dhintay wey wuxuu leeyahay abaamaaliga ii gargaar haddii aanad ii gargaarin waxaad ii malaysaa buu leey kuwa halaagsamay ee dhintay marka fadaasi waa caaifa qultu waa ficil yo faacil ajir waa ficil amar faacilkii waa waajib istitaara waa anta nuuntu waa nuun lwiqaaya yadu waa mafcuulu bihi abaa waa munaado oo xarfunidihi ayaa ka go-an maalikina waa mudaafi ilayhi wow waa caaifa in shariyatu mudqamatun fi la annaafiya la dhahda ficlu shardigii waa maxduufo wailaa tafcal ama wailaa tujir saasay noqon fad waaqicatu fi jawaabi shardi faabi fada ku jirta ila waynu garananay habna waa ficilkii amroo lama mafcuul buu nasbinaya waa kaynu uga jeedne nuuntu waa nuunalwiqaaya ya-du waa mafcuulkii koowaad imra'an waa mafcuulkii labaad haalikan sifa mafcuulka labaad uleeyahay weeyi oo imra'ani ashaahidu fiihi qawluhu fahabnii xayu nasabat mafcuulayni laba mafcuul bayna nasbisay faqultu waxaan idhi bu yidhi ajirnii i badbaadi abaa maalikin ya abaa maalikin abaa maalig i badbaadi oo ii gargaar wailaa ay wailaa tujirnii haddii aanad ii gargaarin fahabnii waxaad ii malaysaa imra'an ruuxii mala ruuxaasoo haalikan halaagsamay faqultu ajirnii abaa maalikin wailaa fahabnii imra'an haalika wailaadaasi waxay dhahdaan culimmadu arday baa sheekh weydiiyo ku yidhi sheekhow ilaadani ma istin munqaica mise waa istinihii munfasilka ah ilaa ma istin munqaica mise waa mutasil ya markaasuu sheekhi ku yidhi waa mutasilun munqaicun waa istin mutasila ah munqaicna ma isqaban karta istin mutasila ah munqaicna fi aanin waaxidin wakti keliya markaasuu ardaygii fahmi waayey tawjiihaasi waa istin wuuu yii munqaica mutasilana sheekhow maxaad uga jeedaa han kuu sheega buu ku yidhi anta muttasilun biljahli munqaicun can ilcilmi ya anta muttasilun biljahli maxaad la xidhiidsatay jahli munqaicun can ilcilmi ui cilmigina waad ka koobay ilaadan haddaba hamood intii xarfu istina ahayde intii shardiyadii iyo laa naafiyo si udqaan weysha markaa hamoodina istinee waa shardiyada ahayd iyo laadii naafiyada ahayd oo laisku idqaami weeyaan anta muttasilun biljahli bu yidhi munqaicun can ilcilmi bu iyo wa qawlihi tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala sarreeyo qowlka uu yidhi tajiduuhu ku ogaanaysaan waxa aad bixiseen cinda allah agti waxaad ku ogaanaysaan huwa khayra inuu khayr yahay ayaad ku ogaanaysaan maxalu shaahidkan waa iyade waa wajado oo dee tajidu iminka waa ficilkii mudaaric waana majzuum weeyaan jawaabu shar eh, liannahu jawaabu shardi almutaqadim calaamadda jasmaduna waa maxay calaamadda jasmadu waa xadfu laba mafcuul bayna nasbinaysaa wawdu waa faacilkeedii had waa mafcuulkii koowaad cinda dawaadar makaan iskaga tacaluji allahi waa mudaaf ilayhi huwa damiir fasli baa la maxala lahu min alicraab khayra waa mafcuul thani waa yahay waana jawaabu shardi dee tajiduuh wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah saasay noqonaysa waa jawaab shardigi wey maxalu shaahidka aayadda aynu ka qaadanayna waa maxay waa wajada ila maadi baad kusoo aragta waa ficilkiisi mudaaric laba mafcuul buu qaadanayaa ha-du waa mafcuulkii koowaad khayrana waa mafcuulkii labaad mislbana culimo iyo wa qawlihi tacaala allah subxaanahu wa tacaala sarreeye qowlka uu yidhi inahum iyagu alfa waxay ku ogaadeen aabaa'ahum aabbayaashood waxay ku ogaadeen daaliina bay ku ogaadeen inay yihiin kuwa ambaday oo lumay ha maxalu shaahidkeenu waa alfowda weeyaane inahum waynu soo garanaynaayo daahad waa ismigeedii weeyi alfa waa ficilkii maadiyo naasikhaha wowdu waa faacilkii weeyi tahay atw naari faqultu manuuna antum faqaalu ljina qultu imuu dilama ficilkaa buu ka sheegay ya alfow iyo atow iyo waka sacaw iyo dacaw iyo abaa waa mafcuulkii koowaad haaduna waa mudaaf ilayhi weeyi daalinana waa mafcuulkii labaad calaamatu nasbadana adaaba arkaya sheekhow waa ya-da de so isla garan mayno maxalu shaahidku waa maxay waa alfaayo laba mafcuul masle fahne iyo wa qawlika wanaxwi qawlika odhahdaadiiyo wlamada ad tidhi daraytu waxaan ku ogaaday zaydan zayd waxaan ku ogaaday qaa'ima mid taagan inuu yahay ku ogaaday ya dara waa maxay de waa ficil maadi maanta mabniyu lilmacluum weeyaanoo majhuul maaha sheekhow taadu waa faacilkeedii weeyi zaydan waa mafcuul lawl qaa'imana waa mafcuul thani weeyi waa daraayo laba mafcuul qaadatay oo zaydan iyo qaa'imana masle iyo wa qawli shaaciri wanaxwi qawli shaaciri ninka gabayaaga qawlkiisii durita alwafiy alcahda yacuur wafaqtabid faina اqtibaطa bilwafaa'i xamidu waa baxru ya baxru maxay weeyaan waa baxru tawiil soo ma waad garanaysaan durita waxaa lagugu ogaaday bu yihi alwafiy alcahda mid ballan oofin badan baa lagugu ogaaday yaa curwa curwow ee faktabid kama oo majeero bu faina اqtibaadan kamasho bilwafaa'i ballan oofinta la kantaa xamiidun ay maxmuudun mid la mahadiye wey buu leey ya duriita majhuul baa loo bineeyey oo waa daraa idaa calimo ah alwafiya bimacnaa alwaafi bay ka dhiganta waxaa la yidhaahdaa wafaa fulanu bilcahdi wafaaan waa oofiye wey waa didu hadara balanburiyada kasoo horjeedade balanburyada ayay kasoo horjeedaa cahdigu waa mihaaqa iyo balanta curwa waynu arki doonaa waa muraam waa muraam waa la tarkiimiye curwata taabaa u dambaysay iqtabid waa amar laga keenay min alqibta waana ruuxu inuu doono qofka maqbuudkaa ee la kamanayo xaaladiisa oo kale inuu ku sifoobo isaga oo aan doonahayn inay ka zuusho kaa la kamanayo nicmadaasi lagu kamanayay oo xasadka hawshaa kasoo horjeedade bikhilaaf xasad xamiidna bimacnaa maxmuud baa loo jeeda waaya haddaba haynu usoo noqone waxaynu uga jeedne duriidan maad garanaysid imika maxaa loo bineeye ti hore darayt maxaynu bilan mabniyu limacluum ba tanna waa mabniyun lilmajhuul sheekh haye taad waa nahayba midna waxaanu soo qaadanay ah, qaacid ah waxaanu soo qaadanay ficilku hadduu laba mafcuul gudbayo loona bineeyo majhuul mafcuulkii koobaad muxuu noqdaa naaibu faacil markaa muxuu nasbinayaa un de labaad muu qaadanaya kii hore halka faacil galay soo ma taadaas waa naaibu faacil waana mafcuulkii koowaad alwafiya waa mafcuulu thaanigii weeyi waa mushabaha waynu arki doonaa sida ficilkao kale ay u camal fashaa cahdu saddex wej ku banaan inaanu rafcimaynu faacil uga dhigno inaanu nasbino tashbiih cala lmafcuuli bihi inaanu jarnaynu idaafo ku jirno haddaynu rafcino waaba faacilkii hadaynu nasbino ama aynu jernana faacilkii sifadu waxay noqonaysaa maxay damiir mustatira ayuu noqonaya oo jawaazan huwa ayuu noqonayaa waa yahay yaa ya-du waa xarfunida curwana waa munaad waa munaad murahama ya munaad weya la tarkiimiye ya luqatu man yantadir maxduufa ya curwa haddaynu nidhaahno ya curwa haddaynu nidhaahnona waa luqatu man laa yantadir maxduufa waynu arki doonaa insha alla waayo waxaa la sugsugayo maxduufkaanu leenahay de waynu arki doonaa insha allah waynu arki doonaa baab tarkiim la ydhahba jira yaa curwa faktabi fa ina ina mawaadicdii la kasrin jiray lana banaanan jiray jawaasul amrika maxaa ka mid ahaa idaa waqacat mawdica tacliil meel cilla haddii ay dhacdo waayo fa ina ikhtibaaan waa mawdic tacliil bay dhacday soo maaragti fada fa u tacliiliye fa ina ikhtibaadan kamasho bilwafaa'i balan oofinta la kantaa xamiidu ay maxmuudu mid la mahadiyey weeye marka inadaasi tabid wada ficilka amar faacilkiisna waa waajib istitaara waa anta faada tacliiliyaa la dhahda ina waa xarfu tawkiid wa nasbin ikhtibaadana waa ismigeedii bilwafaa'i jaari majruurka oo xamiidku tacaluji waana khabarkii ina wey ayna shaahidu ashaahidu fiihi qawluhu he duriitada weeyaan durit laba mafcuul bay qaadatay mafcuulkii koowaad waa maxay waa naa'ibu faacilka mafcuulkii labaadna waa maxay waa alwafiye weeyaan duriita waxaa lagugu ogaaday alwafiya alcahda mid ballan oofin badan yaa curwa curwa we fakhtabid majeero oo kamo fain ktibaadan kamasho bilwafaa'i ballan oofinta la kanta xamiidu ay maxmuudu mid lama hadiyey wey durita alwafiya alcahda yaa curwa fakhtabid faina iktibaadan bilwafaa'i xamiidu ka soco iyo wa qowli shaaciri ninka shaacirka ee kale qowlkiisa tacalam shifaa'a nafsi qahra caduwiha fabaliq biludfin fi taxayuli wاlmakri tacallam shifaa nafsi qahra caduwiha fabalig biludfin fi taxayuli wlmakribi tacallam waxaad ogaataa buu yidhi shifaa nafsi nafta bogsiimaheega iyo caafimaadkeeda waxaad ku ogaataa qahra caduwiha cadowgeega oo ay qasabta inay tahay cadowgeega oo ay ka adkaato ayaa nafta caafimaadkeega uu ku jiraa buu yidhi haddaba fabaalid buu yidhi ku xeel dheerow bilutfin si dhibirsanaan iyo dabacsanaani ay ku jirto fi taxayuli xeeladaysiga aad u xeeladaysanaysid cadowga ka adkaashihiisa iyo walmakri wa filmakri shirqoolka aad u shirqoolaysid cadowgaaga si aad uga adgaysatid labadaaba ugu xeel dherow si ay ku jirto dhibirsanaani buy waayahay tacalam waa ficil amro bimacnaa iclam watayaqan wastayqin bay noqonaysa shifaaa nafsina waa qadaaa maaaribiha qahrigu waa alhalaba alcaduwu waa did sadiiq alutfu waa did lcunfi ataxayul kalixtiyaal almaknuna waa alkhadiica marka wuxuu leeyahay tacalam waxaad ku ogaataa shifaaan nafsi nafta bogsiimaheega iyo caafimaadkeeda waxaad ku ogaataa qahra caduwiha cadowgeega oo ay ka adkaato ay ka haalib noqoto naftu in ay tahay fabaali ku xeel dhalood biludfin si dhibirsanaani ay ku jirto fi taxayuli xeeladaysiga iyo walmakri shirqoolka labadaba waayahay tacalam waa ficilkii amar weeyi faacilkiina waa waajib istitaara waa anta shifaa waa mafcuulkii koowaad nafsi waa mudaafi ilayhi qahri waa mafcuulkii labaad caduwa waa mudaafi ilayhi had waa sii mudaafi ilayhi fada caaif la dhahdaa baaliq waa ficil amar faacilkiina waa maxay waa waajib istitaar oo waa antay le waa amare bulufin jaariya majruurka waxaan ku tacalujinaa baali fi taxayuli jaariya majruurkaasi lufiga ku tacaluji walmakrina isna wuxuu kusii cadfan yahay taxayulku ku cadfan yahay ama sifaad ka dhigi kartaa jaariya majruurka tacalam waxaad ku ogaataa buu yihi shifaa nafsi nafta caafimaadkeega qahra caduwiha cadowgeega ay ka adkaatay inay tahay fabaali ku xeel dheero bilufin si dhibirsanaan ay ku jirto fi taxayuli xeeladayska iyo walmakri shirqoolka taclam shifaa nafsi qahra caduwiha fabalig bilutfin fi taxayuli walmakri marka wax adag kuma jira waa tusaaleyaalun de tusaalayaal wa adag ku jira maad gelinaysiba laqmadood iska ilaalisa macnu weyn wuxuu yidhi waidaa kaanad haddii ay ahaato dhanna dhani ay ahaato bimacnaa ittahama waa tuhmay macnaheed haddii ay ahaato wara'aa ra'aana bimacnaa absaro waa arkay macnaheega ay noqoto wacalima calimna bimacnaa carafo waa bartay macnaheega ay noqoto lam tatacadda u gudbi mayso ilaa ilaa mafcuulin mafcuul mooyaane mafcuulkaasoo waaxidin keliya hal mafcuul keliya ayay ugudbaysaa wadalika tusaale naxwu danantu waan tuhmay zaydan zayd baan tuhmay bimacnaa ittahamtu waan tuhmay wara'aytu waan arkay zaydan zayd baan arkay bimacnaa absabtu waan arkay wacalimtu waan bartay almasalata masalada bimacnaa caraftuhaa waan bartay wuxuu ku leeyahay saddexdan ficil si gaar uga soo reebay marka wuxuu kuleeyahay dhanna iyo ra'aa iyo waxa weeyaan caalimi macnahooga xaqiiqadaa markaay ku yimaadaan bay labadaa mafcuul qaataan ama hadii ayna macnihii dhabtaha ayna ku iman eedani bimanaa itaama ay ku timaado alifuna si gaar u sheega eh, licilmi cirfaanin wadanin tuhama halkaasaan ku arki doonaa dhani hadda bimanaa itaamo noqoto ra'aana bimanaa absaro aragti ay noqoto calimina bimanaa carafa ay noqoto hal mafcuul keliya u talowdaa ma intaan misl saddexdaas cilla gaar baad u dabranaysaa dhanno oo bimacnaa itaami hal mafcuul bay qaadataa ra'aayo bimacnaa absaro u arkayna hal mafcuul bay qaadataa calimo bimacnaa carafina hal mafcuul bay qaadataa ooba intaa iyadna maadko waidaa kaanad haddii ay ahaato danna danni bimacnaa itahama waa tuhmay macnaheed haddii ay ahaato wara'aa ra'ana bimacnaa absara waa arkay macnaheed ay ahaato wacalima calimna bimacnaa carafa ayna ahaato lam tatacadda u gudbi mayso ilaa ilaa mafcuulin mafcuul mooyaane mafcuulkaasoo waaxidin keliya naxu danantu waxaan umeel danantu waan tuhmay dhe zaydan zayd ayaan tuhmay bimacnaa itahamtu waan tuhmay wara'aytu waan arkay zaydan zayd bimacnaa absartuhu waan arkay wacalimtu waan ogaa wacalimtu waan bartay almasalata masaladii bimacnaa caraftuhaa waan bartay ka soco annawcu thani nooca labaad imisaynu qaybnay afcaasha laba nooc soo maaha wuxuu ku yihi laba nooc weyn afcaal lquluub waa ka nooci labaad afcaal tasyir baa la dhahdaa annawcu thani nooca labaad afcaal tasyiiri ahaysiinta afcaasheedii weey wadalika jacala waa ka haysiiyey warada waa ka haysiiyey watakada waa ka yeelo waa ka haysiiyey wasayara waa ka haysiiyey wawahaba waa ka haysiiyey qaala lahu tacaala alla sareeye waxau ihi fajacalnaa waxaanu ka haysinay oo aanu ka yeelnay hu camalkii kafarada iyo gaaladu ay qabanayeen habaan baanu ka yeelnay habaas iyo boodh manhuura la firdhiyey wa qaala tacaala alla sareeye waxau ihi yaruduunakum waxay idinka yeelayaan gaaladu idinka min bacdi iimaanikum alla rumayntiina kadib kufaara gaalo ayay sayada sayartu waxaan ka haysiiyey aiina dhoobadii khazafa jalay baan ka haysiiyey iyo waqaaluu waxay yidhahdeen wahabani allahu ilaahay hayga yeelo fidaaka furashadaada ilaahay hayga yeelo halkana sheekhu wuxuu ka guda galay loo yaqaano afcaalu tasyir maxaa loogu magacaabay lidalaalatiha aw lidilaalatiha aw lidulaalatiha waa muhalate tusinta ay tusinayso cala ataxwiili walintiqaali min xaalatin ilaa xaalatin ukhra in laga wareejiyo ama ay kasoo guurto shaygu uu ka wareego oo uu ka guuro xaalad xaalad kalena uu u wareego afcaashu aad iyo aad bay u fara badan tahay musanifku shankeliyuu ka sheegay jacal wuu ka sheegay raddana wuu ka sheegay ittakhadana waa ka sheegay sayarana waa ka sheegay wahabana waa ka sheegay jacalada tusaalaha hore ku jirta ee aayadda qur-aanka haad waa mafcuulkeedii koobaad habaana waa mafcuulkeedii labaad raddada aayadda hore iyo rudunakum aayadaasina waxa weeyaan kaafku waa mafcuulkii koowaad kufaarana waa mafcuulkii labaad ittakhada ibrahim waa mafcuulkii koowaad khaliilana waa mafcuulkii labaad sayara aina waa mafcuulkii koowaad khazafana waa mafcuulkii labaad wahaba oo fi ducaaa ay leeyihin wahabani allahu fidaaka he waxa weeyaan iyaduna ya-da waa mafcuulkii kooaad wahabani yadaas mafcuulkii kooaada fidakana waa mafcuulkii labaad wey halkaana maxaynu ku baranay afcaasha loo yaqaano afcaal atasyir afcaal tasyir maxaa loogu bixiyey lidalaalatiha cala taxwiili wlintiqaali min xaalatin ilaa xaalatin ukhra shayga ayaa xaalad ka wareegaya xaalad kalena waa u wareegaya marka sida aawadeed baa loogu bixiyey afcaal atasyir sayaro macneheed kumaad ka laqmaynaysaa jacala waa ka yeela ama waa ka ahaysiye radda waa ka shantaa ficil buuna kaaga sheegay shantaasun gunto inta ka dambaysana waad arki doontaa insha alla halkan axkaamteeduu ka gudagelaya ma adko waa soo yarjeediy insha alla dhagah waclam waxaad ogaataa buu allah ina ogeysiiye ana liafcaali hada lbaabi baabkan afcaashiisa waxa u sugnaaday alaaata axkaam xukno saddexa mid afraadna way ku daraane kitaabka kawaakibka ay sharxiisa ayaa qoriya insha alla waad arki doontaan waad soo eegi doontaan insha alla laakin saddexda halkan ku jiro maan xifdiyeena waclam waxaad ogaataa allah ina ogeysiiye ana saddex xukun ayaa liafcaali hada lbaabi baabkan afcaashiisa usugnaaday ayaa liafcaali haada kan afcaashiisa usugnaaday kan albaabi baabka ah alawalu ay alxukmu lawalu xukunka koowaad alicmaalu camal siin weeye wa huwa icmaalku alaslu isaga ayaa asal ah wa huwa icmaalku waaqicun mid ku dhacayo weeye fi ljamiici ay fi jamiici lafcaali afcaasha dhammaanteed mid ku dhacayo weeye icmaalku athaniy alxukmu thani xukunka labaad alilqaau bilaashiyeelid weeyi wa huwa ilquhu ibaaal lcamali waa camalkii oo la buriyo lafdan xagga lafdiga iyo muuqaalka laga buriyo wa maxalan iyo xagga maxalka lidacfi lcaamili liajli dacfi lcaamili caamilka daciifay aawadeedna loo buriyo bitawasudihi bartamaysiga uu bartamaystay aawadeedna uu ku daciifay aw taahuri ama dambaynta uu dambeeya aawadeed ku daciifay wadalika tusaale naxw zaydun zayd dhanantu maleeye baad odhanaysaa zaydun zayd dhanantu maleeye qaa'imun mid taagan weeyi wa zaydun zayd qaa'imun mid taagan weeyi dhanantu maleeye saasaad odhanaysaa wahwa ilquhu jaa'izun mid bannaan weeyi laa waajibun mid waajib a ma aha wa ilqaau lmuta'akhiri ka gadaal maray bilaashiyeelidiisu aqwaa mid ka awood badan weeye ilqahaasi min icmaalihi ay min icmaali xagga dambe male camal siinta la camal siinaayo waxa ka awood badan in la ilqeeyo oo la camal tiro wlmutawasidu ka mutawasidkaa ah ee bartamaystayna bilcagsi ay multabisun bilcagsi arrintaa dabagedigeega ayuu ku sugnaaday oo haddii caamilka uu tawasudo oo mubtadiyi khabarka uu u dhexeeyana waxa awood badan in la camal siiyo walaa yajuusu ma banaano ilqaaulcaamil caamilka in la ilqeeyaa ma banaano caamilka almutaqadimu horumaray caamilka labada macmuul ka horeeya in la bilaash yeelaayo banaanaan mayso wadalika tusaale naxwu danantu waxaan u maleeyey zaydan zayd qaa'iman mid taagan baan u maleeyey qulnaa dalika buri sheekhu arrintaasaan leenahay khilaafan ay mukhaalifiina waxa weeyaan ku khilaafsan lilkuufiyiina nimanta kuufiyiinta kuufiyiin baa iska leh isagoo xitaa caamilkii saxdiisii ayaa la ilqaynaya masalada tan waa lagaga raajixsanay sheekhu wuxuu yidhi khilaafan lilkuufiyiin nimanka kuufiyiin baan hawshaa ku khilaafsannahay athaliu alxukmu haaliu xukunka saddexaadi atacliiqu tacliiq weeye wa huwa tacliiqu ibtaalulcamali waa camalkii oo laga buriyo lafdan xagga lafdiga ayaa laga burinaya laa maxalan xagga maxal kasta maaha limajii'in maa shay imaanshihii aawadii baana loo burinayaa lahu maaga uu u sugnaaday sadrulkalaami kalaamka awalkiisu bacdahu ay bacda alcaamili caamilka dabadi yimaada wahuwa maagaasi sadrulkalaamkali laamulibtidaai laamta laamulibtidaha la yidhaahda wey naxwu danantu waxaan u maleeyey la zaydun zayd qaa'imun mid taagan inuu yahay iyo wamaa weeyi maadii annaafiyatu naafiyad ahayd ka qawlihi tacaala allah sarreeyo qowlka uu yidhi laqad calimta dhab ahaan waxaad ogaatay bay yidhahdeen ma ahaa ulaa'i kuwaasi inayna ahayn waxa weeyaan yantiquuna kuwa hadlaya inayna ahayn ayaad ogaatay iyo walaalaa weeyi laadii annaafiyatu naafiyada ahayd naxwu calimtu waxaan ogaaday laa zaydun zayd qaa'imun mid taagan inaanu ahayn walaa camrun camarna inaanu ahayn iyo wa in in weeye intii annaafiyatu naafiyada ahayd naxwu calimtu waxaan ogaaday in zaydun zayd inaanu ahayn qaa'imun mid taagan iyo wa hamzatulistifaami weeye hamsada hamsatulistifaamka le naxwu calimtu waxaan ogaaday jawaaba azaydun qaa'imun am camrun azaydun qaa'imun zayd ma mid taagan ba am camrun mise camar baa taagan jawaabteeda markaa cilmiga iyo istifhaamtaasa isdiiday markaa jawaab baan soo qadarana calimtu waxaan ogaaday jawaaba zaydun qaaimun am camrun ma zayd baa taagan mise camar baa taagan jawaabteeda ayaan ogaaday iyo wa cownu axadilmafcuulayni labada mafcuul waxa weeyaan midkood ahaanshaha uu ahaaday isma istifhaamin istifhaam ismigeed uu ahaaday naxu calimtu waxaan ogaaday ayuhum abuuka jawaaba ayuhum abuuka ayuhum abuuka taasi jawaabteeda ayaan ogaaday fatacliiqu haddaba tacliiqu waajibun mid waajib ah weeyi idaa wujida haddii la helo shay-un shay oo min haadihi tani ka mid a almucalliqaati mucalliqaadka ee wax xidhaya walaa yadkhulu geli maayo atacliiqu tacliiqu wala lilqaau iyo ilquhu fii shayin shay geli maayo shayga oo min afcaali tasyiiri eh, afcaalu tasyiir ka mida walaa fii qalbiyin qalbi dhexdiina geli maayo qalbigaasoo jaamidin jaamid ah wahwa jaamidku inaani laba weeye hab weeyi watacallam weeye fa inahumaa hab iyo tacalami mulaazimaani laba laazimo weeyi siiqat alamri amar siiqadii bay labadu laazimaan kama baxaan bule wuxuu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala halkan wuxuu ka gudagalay axkaam ay iska leedahay afcaasha baabkani marka axkaamta culimadu ilaa afar bay gaadhsiiyaan laakiin saddex buu inoo qoray saddexdou inoo qoray midi waa icmaal midina waa ilqaa midina waa tacliiq icmaalku waa maxay icmaalku waa in la camal siiyo oo labadii mafcuul ba ay qaataan de soo islamaynan garan icmaalku waa intaa saddexdan xukun ee la sheegay keebaa asal ah dee imaalka ayaa asal ah. icmaalka he ayaa waxa weeyaan asal ah marka icmaalku waxa uu ku dhacayaa buu ku yidhi maxay afcaashan dhammaanteed waa ku dhacaya kii jaamidka ahaa iyo kii mutasarifka ahaa ama qalbi ha ahaado ama tasyiiri ha ahaade icmaalku afcaasha oo dhan isagu waa ka dhexeeya amaa labada xukunee dambe ee ilqaha iyo tacliiqu waxay gaar ku yihiin iyagu qalbiga mutasarifka ka qalbigaa ee mutasarifkumayo gaar ku noqonaya markaa saddexda xukun asala icmaalka ayaa asala icmaalku waa maxay de waa in la taqaanin sidaa taqaanin in loo camal siiyo wey waa ka ku yidhi alicmaalu wahuwa alaslu wahuwa waaqicun fi ljamic dhammaanna waa ku dhacaya ama afcaalu quluub ha ama afcaalu tasiir ha ama mutasarif ha ama jaamid ha ahaadee Ah, afcaashaasi way ka siman yihiin xukunka ah alicmaal amaa labada xukun ee dambe ee ah alilgaau iyo watacliiqu miya waxay gaar ku yihiin labadaasi xukun qalbiga mutasarifka ay iyagu gaar ku yihin sheekuna uu keeni doona agga damadiga ku arkaya haddaba ilq maxaa la dhahda eeg malmuraadu bililgaai ilq maxaa looga jeeda wamaa sababu lilgaai ilqaha sababkiisu waa maxay wamaa xukmu lilgaai ilqaha xukunkiisuna waa maxay intaasaan baraarujinayna ilq maxaa looga jeeda gura kama keenina sheekha inoo sheegay ilq waxaa la dhahdaa in camalkii laga buriyo lafdan wa maxalanba lafdan wa maxalan in laga buriyo oo aanu camal falin waa tacriifkiisa muraadka looga jeeda waa sida hadda ilqa tacriif lagudha maxaad ohanaysaa huwa ibطaalu lcamali lafdan wa maxalan tacriifkiisu waa inta waa ma lmuraadu bililqa ilqa maxaa looga jeeda masalada labaad wamaa sababu lilqaai ilqa maxaa keena in ilqa la keeno maxaa keena ilqaha waxa keena lidacfi lcaamil caamilkii ayaa daciifaya oo caamilku siduu u daciifaya caamilku wuxuu u daciifaya bitawasudihi uu bartamaystay muxuu udhexeeya bayna almubtada'i walkhabari labadii macmuul mubtadihi iyo khabarkii ayuu dhexda u galay tawasudkaasi labada macmuul uu bartamka u galay baa keenay dacfi sidaa aawadeed baa loo ilqeeyey oo loo tiray misle faanay amaa ta'ahurka uu ta'ahuray ayuu ka ta'ahuray canhumaa de mubtadihi khabarkii labadaba waa ka dambeeya eeg waa kane tusaalaha eego dhanantu zaydan waxaan u jeedaa cafwan zaydun dhanantu qaaimun iminka labada macmuul waayo waa zayd iyo qaaim si kaleo dhan mubtadiya khabar soo ma zaydun mubtad waa hade qaimna khabar bu ah soo ma caamilkii dhanantu iyay udhaxaysaa zayd iyo qaaim ba udhaxaysa soo bartanka uma gelin bartanka ay u gashay aawadeed ayaa dacfi ku keenay oo oh, waa la ilqeeyey ilqihiina waa maxay camalkii ay qaban lahayd baa laga buriyay lafdan wa maxalan lafdiga kama aragna nasbo maxalkana lagama nasbin masla fahne hadda waynu fahne ila tahay sababta keentayna maxay tahay waa tawasudka uu dhaxaystay bayna almubtada'i waalkhabari marka eeg zayd mubtada ka dhig qaa'imna khabar ka dhig dhanantuna oo mulqaatibade markaa macnuhun iska ilaali zaydun zayd dhanantu maleeye qaa'imun mid taagan weeye saasaad odhanaysaa markaa laqmada haye isagoo taahurena waa kan badi zaydun qaaimun labadiiba eh, mubtadiye khabarkii baa kasoo horeeya caamilkii danantuna xagga dambu malay zaydun zayd qaaimun mid taagan weeyi danantu maleeye halkaa maxaynu ku haynaa laba masalo malmuraadu bililqa sheekh ilqa maxaa looga jeeda wamaa sababu lilqa ilqana maxaa keena so kamaynan jawaabin labadaba dee sheekhaa ka jawaabay waa soo dhaweyn weya fahamka lasoo dhaweynayo masalada saddexaad ma xukmu lilqa ilqa xukunkiisu waa maxay sheekhaa ka jawaabay wahuwa jaa-izun laa waajibun sheekh waa jais in la ilqeeyaaye waajib ma aha bu ui xukunka ilqanaysa u ogow waa jais e waajib ma aha oo labada tusaale ee sheekhu ina yidhi zaydun dhanantu qaaimun iyo zaydun qaaimun dhanantu waxa kuu banaan icmaal in la yidhaahdo zaydan dhanantu qaaiman zaydan qaaiman dhanantu saasaa kuu banaan maadaama xukunkiisu uu yahay jawaas uu yahay halkaa maxaynu fahnay saddex arrimood waa maxay saddexda arrimood malmuraadu bililqa ilqa maxaa looga jeedaa eh, hawsha labaad maslada labaad ma sabab il maxaa keena maslada saddexaad ma xukm il il xukunkiisu waa maxay intaa jeebada gurida sheekhiya kaa dhicin haddana wuxuu kuu raaciyey sheekhow caamilku hadii uu dambeeyo iyo hadii uu bartanka ku jiro dee icmaalkii ilqihii labadiiba maadaama ilquhu uu jaais yahay ee waajib aanu ahayn midkeeba xoog badan wuxuu ku yidhi caamilku haduu mutaakhir yahay oo mubtadaha iyo khabarka uu ka dambeeyo in la ilqeeyo ayaa xoog badan saa u ogow in la ilqeeyo xoog badan oo zaydun qaaimun danantu inaad saa u ilqaysidba xoog badan haddii uu tawasulana waxa xoog badan haddii la weydiiyo in la camal siiyo oo la idhaahdo zaydan danantu qaaiman saasa xoog badan intaan intaas ku baraarujiye ah wa ilqaa mutaahiri aqwa min icmaalihi wlmutawasil bilcasi intaasu ku baraarujiyey ah, waaya masalada kale culimada uu leeyahay khilaafan lilkuufiyiina wuxuu leeyahay kuufiyiintu waxay leeyihiin caamilkii oo sidiisii iska ah ayaa la ilqayn karaa bay ku leeyihi oo ibaalu camali eh, lafdan wa maxalan la samayn kara laakiin hawshaa sheekhu wuxuu yidhi banaanaan mayso caamilkii mutaqadimka ahaa in la ilqeeyaa inagoo kuufiyiinta ku khilaafayna taana intaas ku baraarujiye tacliiq maxaa la idhahdaa isagana waa saddex mal muraadu bitacliiqi tacliiq sheekh maxaa looga jeedaa maa sababu tacliiq tacliiqa maxaa keena maa xukmu tacliiq tacliiqa xukunkiisu muxuu yahay tacliiqa sheekhaa tacriifiyo wuxuu yidhi ibaalcamali sheekhow camalkii baa la burinayaa lafdan xagga muuqaalka wax nasbisan ma arkaysid laa laakin agga maxal kasta maaha xagga maxalka maxalunasbu ka yaala ma laakin xaggii lafdiga wax nasbisan ma arkaysid waa tacriifkiisa ma maxaa keena waxaa keena buu ku yidhi inuu yimaado oo uu ku xigo caamilka camal falaya dabadi inuu yimaado wax le sadaarat lkalaam waxyaalihii sadaaratulkalaamka lahaan jiray wax kamidii eh, inuu ku xigo ficilkii caamilka ahaa waxaynu ku soo ogeyn asmaa shardi iyo asmaulistifhaam soo ma dhowr buu kuu tiriyey wuxuu ku yidhi laamta laamulibtida ladhaa sidaaratlkalaam bay leedahay ilaa hal baab mooyaane hal baab sidaaratlkalaam male waynu aragna baabkaasi muxuu ah markaynu soo socno inna inna ina fi dalika lacibra waa inaga xagga damba marinay baabkaa marka la joogo sidaaratlkalaam male waayo dee laskuma xigsiin karo laskuma xigsiin karo laamtuna taakiid bay faa'idinaysaa inina maxay faa'idinaysa taakiid sooma markaa la iskuma xigsiin karo labada markaa baabkaa marka la joogo ma faa'idayso sadrulkalaam ama inta kale miya sadaaratukalam bay leedahay saa u taana masalada labaad ama adaadka labaad ama waxyaalaha labaad ee sadaaratulkalaamka waa maada naafiyada ka saddexaad waa laada naafiyada ka afraad waa inta naafiyada ah ka shanaad waa hamsada istifaamta ka lixaad waa labadii mafcuul mid kamid oo ismu istifaam noqda lixdaa arrimood mid kamidii hadii ficilka la sheego oo isna uu ku soo xigo ficilkii waxaa lagu samaynaya tacliiq tacliiq maad garanaysaan waa xidhid waa waxu kala mid dhigay waxa weeyaan sababta tacliiq loogu magacaabaya waxa weeyaan caamilka aad leedahay calimtu ma zaydun qayn markaad leedahay caamilun fi lmaxali maxalku ka camal falaya walaysa caamilan fi lafdi lafdigana camalfalkiisa kama muuqda de soo fa huwa caamilun laa caamilun fa huwa caamilun laa caamilun dhinac markaynu ku eegno sooma markaa gabadhii mucalaqada aan lana furin lana qabin oo kale ayaa lagu shabahay ee soo laalaaday taasoo kale ayaa waxa weeyaan lagu shabahay waayahay waxaynu garanay tacriifkiisii waxaa kalaynu garanay waxyaalaha sababa muxuu yahay waa waxyaalaha sadaaratlkalaam lihi ficilka dabadi inuu yimaado hal hadaynu ka tusaalayno ama aynu ka ecraabno laqad calimta maa haaulaai yantiquun laamkaasi waa waaqicatu fii jawaabi qasam qad waa xarfu taxqiiq calimta waa ficil yo faacil maadaasi waa naafiya haaulaadaasi waa mubtada o ismu ishaare weeye yantiqina jumladaasi fii maxali rafci khabar mubtada taalla maxaynu odhananaa marka wjumla mubtadai wa khabarihi fii maxali nasbin sadat masada mafcuulay calima calimi labadii mafcuule ay qaadanaysay waxa buuxiyey jumladaasi mubtadaha iyo khabarkaa buuxisay waxaana tacliiqiyey oo ka xidhay camalkii maxay maadaasi naafiyada ayaa ka marka hadda kadib haddii aad aragto waa axkaam aad iyo aad muhiim ah saasaad u icraabaysa oo jumladaa fi maxali nasba taalla laakiin lafdigii ma nasbisana inta kalena waa la mid waynu laqmayna inta kalena waa la waayahay wuxuu baraarujiye oo yidhi xukunkan taaliiqa iyo xukunkan ilqaha ihi afcaalu tasiir ma galaan afcaalu tasiir ma galaan masl ma la soconaad saddex xukun baynu sheegnay soo ma icmaal iyo ilqa iyo tacliiq xukunka icmaalka afcaasho dhan baa ka siman ama afcaalu quluub ha noqoto ama afcaalu tasiir ha noqoto ama jaamid ha noqdo ama mutasarif ha noqdo xukunka waa laga siman yahay ama xukunka ilqaha iyo xukunka tacliiqa Eh, waxaan waan waxaan ka tegey masaladaas saddexaad xukunkeygi baan ka tegey tacliiqa marka tacliiqu tacriifkiisi waynu baranay sababka keenana waa waxyaalahaasi xukunkiisi miya waajib weeyaan isaga xukunkiisi isaga waa waajib wey tacliiqu waa waajib xukunkiisa waxyaalaha mucaliqaad ah ee xidaya hadii la helo xukunkiisi isaga waajib buu noqonaya lafdiga waa laga burinayaa maxalkana wuu ka camal falayaa saas baa la samaynaya xukunkiisi isna waa waajib haddaba waa yahay labadan xukunee tacliiqayo iyo luguhuna ma sidii kii hore kale caam yihiin mise waa khaas intaasuu baraarujiye soo ma aragtaan wuxuu ku yidhi xukunka tacliiqa iyo xukunka ilqihi ihi afcaalu tasyiic soo shan kamuu soo tilmaamin ma galaan maxay noo saadhay marka afcaalulquluub baa soo adhay soo maa afcaalulquluubna waxaa ku jira laba ficil oo jaamida ficilka hab male iyo ficilka tacalam ogow laba tusaale labadaba laba bayd buu kusoo tusaalay faqultu ajirnii aba malikin wailaa fahabnii mran halika baydkaas baad iska xifdiyaysa haddii kale way kaa baxsanaysa ta ku tusaaleeyey tacalam shifaa nafsi qahra caduwiha fabaaliq bilutfin fi taxayuri wlmakri labadaa bayd inu xifdi haddaas leeda way kaa baxsanayaan labadaa iyagu waa jaamid waxay laazimaanun siiqada amarka maadi iyo mudaaric iyo waxa kuma yimaadaan amarun bay weligoodba laazimiin waa tacalam iyo labadaasi iyaga geli maayo ilqana geli maayo tacliiqna geli maayo labadaa iyo afcaalu tasyiir ilqa iyo tacliiq ma galaan amaa maxay gaar ku yihiin marka afcaalu quluubkii kale unbay gaar ku yihin markaynu ka jarno afcaalu qulub imisu ka tilmaamay afar iyo filaya afar iyo hab iyo tacalam ka jar labiyo tobanka gala ayay gelayaan tacliiq iyo ilqubu misle fahne culimay ma adka marka labadaas iyagu waa jaamid waxay laazimaanuun siiqat alamri un bay laazimaan amarna kuma yimaadaan ee waxaan ujeedaa haddina kuma yimaadaan mudaaricna kuma yimaadaan wamaa cadaahumaa bay noo socotee wamaa cadaahumaa ficil wixii ka soo hadhay waa hab iyo eh min afcaali lbaabi baabka afcaashiisa xaalada ay yihiin yatasarafu waa sarsarfoomayaa maagaasi labadaa wixii ka soo hadhay oo afcaasha baabka ah a way sarfoomayaan bu guri oo muxuu uga jeeda yataaraf yati waxa ka imani minhu maa cadaha almuaaric mudaaric baa ka iman wlmru amar baa ka iman waayruhuma amar iyo mudaaric waxaan ahayn baa ka imano ismi faacil baa ka imano ismi mafcuul baa ka imano masder baa ka iman masla faanay ilaa wahaba wahaba mooyaane min afcaali tasyiiri afcaalu tasyir xaalada ay kamid ahaatay fainahu wahabi mulaazimun mid laazimi weeyi lisiiqati maadi isma maadi un isna laazima sheekhow afcaasha baabka isku wada gee ama afcaal tasyiir ha noqoto ama afcaal quluub ha noqoto e way sarsaroontahay wuuu ui mudaaric iyo amar iyo ayrba waa ka yimaada oo ah de ism faacil ism mafcuul iyo masder ah haye midbu haddana agga dambe kasoo qabtay wahabo agga dambe kasoo qabtay wahab wahabana tusaalihiisi waad garanaysaa muxuu ku tusaaleeyey wahabani allahu fidaaka soo samee taasuu ku tusaaleeyey taana yadna agga dambu kasoo qabto wuxuu ku yidhi fainahu mulaazimu lsiiqati maadi wahabina mudaaricna sheekhow kuma timaado iiqatmarna kuma timaadee iyadna maadi un bay laaimtaa markay min afcaal tafsiir tahay saasaad iyadana ugu duldhegaysa maslo fahnay wuxuu ku yidhi walitasaariifihina afcaashan waxyaalaha ka sarifma ee ka abaqaalma waxa u sugnaaday ma xukun lahuna afcaasha usoo sugnaaday oo mimaa kii ka bacdi a taqadama inoo soo horumaray oo min alaxkaami axkaam ah axkaamta afcaasha inoogu soo horumartay ayaa waxyaalaha iyaga ka sarifmana usugnaaday wataqadamad wayna soo horumartay bacdu amilati dalika arimahan barhkood waa bacdu amilati dalika arintaa tusaalayaasheeda barhkeedna wayna soo horumartay dib u noqon ku leeyahy haddaan halkaaga tusaaleeyo oo xukunkuu kuu sheegaya waa maxay dee waa icmaalki iyo ilqihi iyo tacliiqi soo garan maysaan markaa ficilku hadduu qalbi yahay mutasarifaadiisa maxaa usugnaanaya icmaal iyo ilqa iyo tacliiq baa usugnaanaya tacliiq baa usugnaanaya maxaa laga reebi un labadii ficileynu soo marnay ahaa hab iyo tacalam labadaasaa laga reebi mudaaric isagoo la camal siiyey adunnu zaydan qaa'iman isagoo amara dunna zaydan qaa'iman isagoo ismi faacila ana dhaanun zaydan qaa'iman isagoo ismi mafcuula zaydun madnuunun qaa'iman isagoo masdera acjabanii dannuka zaydan qaa'iman iyadoo la ilqeeyey zaydun adunnu qaa'imun zaydun qaa'imun adunnu tacliiqi iyadoo la xidhay adunnu lazaydun qaa'imun de inta kalena sharaxaas u insha alla idinkaa egeegan doono wuxuu yidhi masalada halkana uu ka baraarujinayaa afcaashan labadeeda mafcuul labadaba waa la goyn karaa hadii daliil la helo ama mid kamida ah la goyn karaa haddii daliil la helo masle fane ma adko sheekh wayajuus waxaa banaan xadfulmafcuuleyni labada mafcuul waxaan qalaynana cashiradii naga tegey haraagsanina insha allah waa iska basiid wayajuusu waxaa banaan xadfulmafcuuleyni labada mafcuul in la gooyo aw axadihima aw axad ilmafcuuleyni ama labada mafcuul midkood in la gooyo ayaa banaan lidaliilin liajli daliilin daliil tusinaya darteedna loo gooyo naxwu ayna shurakaaiy aladiina kuntum tazcumuun ay tazcumuunahum aad sheeganaysaan ayaga shurakaaa in ay shuraka yihiin marka maxaa laga xadfay tazcumuuna labadii mzacma maynaan laba mudaariceegiiy labadii mafcuul baa laga xadfay oo maxaa loo xadfay aayadda xaggeega horaa ku tusinay Ah, ayna shurakaai aladiina kuntum aayadda xaggeega hore ayaa ku tusinaya sidaa aawadeed waa la xadfay marka in yar tanbiih lilfaa'ida xadafka laba loo qaybiya xadfu likhtisaar iyo xadfu liqtisaar maxay ku kala duwan yihin xadfu likhtisaar waa kha xadfu liqtisaarna waa qaaf xadafka xadfu likhtisaarka la ydhaahdaa waa xadafka la xadfo mafcuulka iyadoo daliil la hayo xadfu liqtisaarna waa maxay waa xadafka la xadfo iyada oo aan daliil lahayn falaa yajuusu licadami lfaaida kaasina ma banaano buu leyahy isaga ma banaano ayaa uu leeyahy iyo iyo waidaa waidaa qiila laka marka lagu idhaahdo man danantahu yaad umalaysay qaayiman mid taagan inuu yahay fataqul waxaad odhanaysaa danantu zaydan zayd ayaan umaleeyey mafcuulkii labaad baa goana soo ma aragtid ey danantu zaydan zayd waxaan umaleeyey qaa'ima mid taagan inuu yahay haddaba dib u laabo oo aayadda tascumuuna ah labadeedii mafcuul waa la gooyey lidaliili maa qablahuma calayhima waxa ka horeeya ku tusinaya taqdiirkuna waa sida musanifku uu sheegay oo ah ey tascumuunahum shurakaaa ama tusaalaha musanifku uu keena miyaadaanantu zaydanta mafcuulkii labaad baa la gooyey maxaa loo gooyey lidalaalati su'aali calayhi su-aasha ayaa ku tusinaysa taqdiirkuna waa maxay danantu zaydan qaa'iman wey mafcuulka koowaad baa laska goyn karaa haddee daliilla helo hal dananta zaydan qaaiman saasaa lagu yidhi maxaad iska odhanaysaa dhanantu qaaiman marka maxaa go-an kii koowaad dhanantu zaydan qaaiman marka haddee daliil la helo mafcuulkii labadaba waa la goyn karaa ama ka labaad baa la goyn karaa ama ka koowaad baa la goyn karaa intaana maxaynu ku baranay mafaaciisha afcaashani ay leedahay qaabka loola dhaqmayo waa dhammaaday wuxuu yidhi wacadda waa tiriyey saaxib ajrumiyati saaxib ajrumiya min haadihi tani waxa uu ku tiriyey tan alafcaaliya afcaasha annaasibati nasbinaysa annaasibatu le waa annaasibati annaasibati nasbinaysa lilmubtaday mubtadaha nasbinaysa walkhabari iyo khabarka samictu buu ku tiriyey tabacan ay mutaabican xaalu yahay mid ku raacay hawsha lilakfashi indhayare iyo wa man cid xaalu yahay mid ku raacay waafaqa waafaqay ay huwa manku hu akfash walaa budday walaaina waxaa lagama maarmaana an yakuuna inuu ahaado mafcuuluhaa samico mafcuulkeeda athaani labaad jumlatan jumlo inuu noqdo jumlada oo mima kii ka bacdiga yusmacu la maqlayay naxwu samictu zaydan samictu waan maqlay zaydan zayd ayaan maqlay yaquulu isagoole kadaa sida iyo wa qawlihi tacaala allah sarreeyo qowlkiisa weyy samicnaa ay yidhahdeen samicnaa waanu maqalnay fatan wiil dhallin yaro oo shaab ah ayaanu maqalnay oo yadkuru ku taamaya oo hadal hayo oo sheeg sheegaya hum aalihada wa madhabuljumhuuri jumhuur madhabkoogu annahaa samici ficlun ficil weeyi ficilkaasoo mutacadin gudba ilaa waaxidin mid u gudba haddaba fa in kaana haddii uu yahay ay huwa mutacadiga ay u gudbaysaa macrifatan macrifo haddii uu yahay kalmithaali lawali oo kaleba weeyaan e faljumlatu jumlada allatii jumlada oo bacdahu isaga dabadii ahaatay xaalun xaala weeye wain kaana haddii uu yahay mutacadiga ay u gudbaysaa nakirata nakira haddii uu yahay kama fi laayati waa sida aayadda ku sugan e faljumlatu jumladu sheekhow kitaabkii ajrumiga markaynu soo maraynay afcaasha wuxuu ku daray saaxib alajrumiya muxuu ku daray samicuu ku daray soo saa maaha samicuu ku daray oo afcaasha mubtadaha iyo khabarka nasbise kamid ahayd hawshaa ma banaan buu iska socday laa wuxuu ku raacsanaa sheekha loo yaqaano akfash haddaba sheekhow akfash indha yaraa la ydhahdaa horta akfash macnaheegu waa sida magaciisa hayso oo saciid bin mascadaa la ydhahdaa lana soco oo waa tilmudi siiba weyhi siiba weyhi ardaygiisii hadii la idlaaqo oo akfash laydhaana akfash lkabiir iyo akfash sagiir yaa kala jirjire isagu ku dhaca haddii akfash la idlaaqo wuxuu ku dhacayaa saciid bin mascada waana ardaygiisiiba wey mid labaad ku darso oo koob iyo toban nin oo koob iyo toban kuba ay nuxaad yihiin ayuu laqab u yahay lafdiga akfash laydhada waa koob iyo toban nin koob iyo toban kuba waa nuxaad koob iyo tobanka mid kastoo kamid akfash ah baa laydhado laqab buu u yahay haddaba haddii la idlaaqo akfash laydhahdo waa ardaygiisiiba weyhi maisla fahnaynta waan isla fahnay la tahay ka soco wuxuu yidhi haddaba sheekhu saaxib alajrumiya kelidii meesha muu socone akfash buu ku raacay iyo akfash ciddii ku raacday ciddii akfash ku waafaqday cidda ku waafaqday waayo waa cali ilfarisi iyo wax ibnu cusfuur iyo kuwayawgaasi ayaa sheekhu xagga waxa weeyaan uu ka tirinaya haddaba wuxuu leeyahay hawshu maadaamay saa tahay oo akfash iyo waxa weeyan saaxibulajrumiya waxay leeyihiin laba shardi bay uxidhayaan labada shardiye samicay uxidhayaan waxa weeyaan mafcuulka labaad waa inuu jumla noqdo misle mafcuulka labaad waa inuu jumlo noqdo shardiga labaad ee ay leeyihiin waxay leeyihin wax la maqli karana waa inuu yahay wax la maqli karana waa in uu yahay ma isla fahnaynta ya maxay leeyihin shardiga koowaad ay udhigayaan mafcuulka labaad waa inuu jumlo yahay shardiga labaad ay wataana waa maxay waa in la maqli karana labadaa shardi ayay udhigayaan saasay leeyihin waayahay samictu zaydan zayd baan maqlay yaquulu dee qawlka waa la maqla hadalka lama maqlo waa mid labada jumlena mayn ahayn waa jumlo samicnaa fatan yadkuruhum yadkuruhum mayna jumlo ahayn dee sheegitaanka maan la maqlin waa la maqlaya marka labadii shardi waa laga hela iyagu ay wateen iyagu waxay leeyihiin labadaa shardi ayay udhigayaan oo ah mafcuulka labaad waa in uu jumlo yahay waa shardi labaade wax limaqli karana waa in uu yahay saasay leeyihiin akfash iyo cidda ku raacsan saas ayay leeyihiin madhabka jumhuurta ayaa maanta raajix ah waxay leeyihiin jamaahiirtu sheekhow samici waa ficil hal mafcuul keliya u gudba waayo waa min afcaali xawaas wuxuu kamid yahay afcaasha waxa weeyaan dareemayaasha lagu garto ayaa uu kamid yahay wahiya laa tatacadda ilaa ilaa mafcuulin waaxidin hal mafcuul keliyana u gudubtaa oo tusaale araggii maxaa la odhanayaa absartu zaydan zayd baan arkay mayna hal keliya ugudbin samictu aadaana aadaankii baan maqlay mayna hal mafcuul keliya ugudbin duqtu acaama cuntadii baan dhandhamiyey mayna hal mafcuul keliya ugudbin lamastu jidaara gidaarkii baan taabtay mayna hal mafcuulkeedii gudbin shamamtu rayxaana udugii baan uriye de iyadna walkaa waa lamid soma samictu waa kaabad soo ma markaa afcaal xawaas bay kamid hal mafcuul keliya ayay ugudubtaa marka waxay leeyihiin jamaahiirtu waa ficil hal mafcuul keliya u gudba waa mid labaade waxay idhaahdeen akfashow luqa alcarabiya laguma hayo mafcuul juml noqday mafcuul juml noqday luqa alcarabiya laguma hayo ficil qaata ilaa ficilka qow qaala iyo waxyaalaha ka tasarufma mooyaane ficilka qaala iyo waxyaalaha ka tasarufma de masterkiis iyo mudaariciis iyo ismigiisa faacil mafcuulkiisa isagu jumlo waa ka dhigan karaa dee samicina kuwii kamid a samic maqaala samic shahqaala ma maadaama oo aan luqa alcarabiya lagu hayn mafcuul noqday waxa weeyaan jumlo ficilkaa keliyuna u noqdaa ficilka qaalana saddex arrimood baa mafcuul u noqda kaa kastee ogaada jumlo ayay ka dhigataa waxaa kale ka dhigataa mufrad manihiisa loo qastiyay mufrad manihiisa juml looga jeedo mufrad manihiisa juml looga jeedo iyo mufrad laftigiisa loo qastiyayo saddexdaasay ka dhigataay ficilkiina maaha sidaa aawadeed waxay yidhaahdeen samcitaana ka mid maahe eh? dee luqa alcarabiya laguma hayo markaa jamaahiirtu iyagu waxa ay leeyihiin war aynu eegno mafcuulka ay qaadatay samci mafcuulka ay qaadatay aynu eegno mafcuulku hadii uu macrifo noqdo miyaa jumlada ka dambaysa xaal xaala aynu ka dhigno nakir hadii uu noqdo miyaa jumlada ka dambaysa sifo aynu ka dhigno qaacidadii bay keenayaan aynu odhan jirnay lina aljumala wa shibha ljumali bacda almacaarifi axwaalun wa bacda anakiraati sifaatun markaas samici waxay leeyihin jamaahiirtu mafcuulkay qaadatay un eego hadduu sheekh macrifo yahay maxaad ka dhigi jumlada samictu rasuula allahi imika samictu rasuul bay mafcuul ka dhigata soo ma de rasuul waa marka maxaan ka dhiganaa xaalaynu ka dhigana xaalaynu ka dhigana haye hadii uu noqdo mafcuulka ay qaadatay nakirana maxaynu ka dhiganaa dee ka dhiganaa waa aayadda qur-aanka fatan yadkuruhum fatan muuna nakira jumlada ka dambaysa waxaynu ka dhiganaa bay maxay waxaynu ka dhiganaa bay sifaynu ka dhiganaa marka eeg u fiirsada jamaahiirtu waxa ay leeyihiin waxaa la eegayaa eh, mafcuulka ay qaadatay ayaa la eegayaa haddii uu macrifo yahay jumlada ka dambaysa waa xaalo haddii uu nakiro yahayna jumlada ka dambaysa waa sifo qaacidadiibana ku dabaqayaan ahayd liana aljumala wa shibha aljumali bacda almacaarifi axwaalun wa bacda anakiraati sifaatun wuxuu yihi sheekhu wallahu aclamu kaasuu ku gagabeeyey juskii koowaad culimaha kaasuu naga marka waana juska ugu hadalka badan insha allah halkaasi ayaa ku dhamaaday allah subxaanahu wa tacala ayaa ku mahadsan dhamaystirkaasi inoo dhamaystira wallahu aclam